bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal idilhaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa radio kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal dhegeystayaal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay soddonka bisha kooyo tobnaad ee nofembar sannada labakunlabaaaniyo saddexda qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebbe idmo waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay khilaafka dowladda kala dhexeeya maamulka puntland arrimaha dastuur dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaad maqli doontaan mas-uuliyiinta gobolka nugaal oo si adag oga hadlay doorashada deegaanada puntland waxaad kalood maqli doontaan israa'iil iyo xamaas oo ku heshiiyey in xabad joojinta loo kordhiyo maalintii toddobaad iyo kuuriyada waqooyi oo sheegtay in aysan weligood la fadhiisan doonin washington qodobadaasi xibnihii joogtada ahaa ayaad ku maqli doontaani saaxiibayaal u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal aynadaadiigu talisaa ayaa mahalnas muuqde ilaahina waynba amarkiisu fulaya aynadaadiigu talisaa ayaa mahalnas muuqde gacal qaba wadigii abaalayga anoon gal gacal qaba wadigii abaalayga ukaydhigahe

may loobin goortaas nabadeeniyaate darxaniga fogaysemay loobin goortaas nabadeeniyaate darxaniga fogayse

meeshii udub lagu tilmaamabadka iya doogay adduunyadu ku naxda hawshii malaha meeshii udub lagu tilmaama labaeebka dhaaxaad afar qaada socodke haddaad uqarulata eebka dhaaxaad afar qaatay socodke haddaad uqarulata vartaday sawriga wartaday iftiinko ili qabatay weeye alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irtan wayde alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irtan wayde hilaanayo ma leh heestaasi waxay daxfur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyin anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaal allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala geedima inanka la geeye gorma go'anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila gananta mooryaana yay goola jiifte dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala geegima inanka la geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin

bilaabnee barnaamijka ogaal qeybihiisa hore dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan dalka qodobada ra-iisul wasaaraha uu ka hadlay waxaa kamid ah khilaafka dowladda soomaaliya kala dhexeeya maamulka puntland sidoo kale qodobada ra-iisul wasaaraha uu ka hadlay waxaa kamid ah arrimaha dhameystirka dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha ayaa si guud oga hadlaya xaaladda guud ee markaasi dowladda soomaaliya isagoo marka dadka deegaanadaas oga warbixiyey waxqabadka xukuumaddiisa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ayagoo matalaya ee puntland inay n c c kusoo noqdaan oo deedna wax alla wixii ishkaaliyaada ay qabaanna inaan xalinno diyaar baan u nahay arrintaas waxaanu mar walba ku rajo weynahay oon anugu aad u ogahay kuna rajo weynahay in aan isu imaan doonno oo ay puntland waxaan oo dhan hormuud ka noqon karto ay ka noqon doonto horta dee dastuurka eh, soomaaliya eh, marka koowaad annagu waxaanu ka shaqaynay qadaayaadkii waaweynaa ee caqabadda ku ahaa dalka oo dalkani in uu ka baxo chapter in lagu maamulo united nationku ama security councilka lagu maamulo oo gobonimadeennu ay naaqus ahaato waxaan u aragnay inay laga maarmaan tahay in shaqo badan la qabto si looga meeshaas shaqooyinkaan qabanay marka <coughs> waxaa ka mid ahaa in aan dhinaca amniga wax ka qabanno waxyaabihii faraha badnaa inaan codsanno in cunaqabataynta hubka laynaga qaado saan u noqonno dowlad awood u leh inay ciidankeeda qalabayso in diinta laynaga cafiyo si aan awood access ugu yeelanno inaan adduunka iyo dhaqaalaha caalamka inaan ku xidhnaan karno oo aan dowladaha kale iyo dunida kale la mid noqon karno oo dalkan la maal gashan karo inaguna aan ismaalgashan karno bacdan iyo kaashkan qofka soomaaliga kashmaanka uu yahay ee saaranaya adduunka iyo meelaha financially la marsado xoolaha inay annagana aan dadka la marka taasna inaan ka shaqayno waan goosanay amniga dalkan inaan la wareegno oo ka la gaadho sanadkan soo socda markuu dhammaado in walaalaheen oo runtii aan u mahad celinayno wax badan nala qabtay inaan dhahno waad mahadsantihiin oon sagootin annaga amniga la wareegno waa hawl weyn east africa inaan ku biirno oo aan suuqaas weyn oo ka badan saddex boqol oo milyan inaan qayb ka mid noqdo noqonno oo deedna aan susocodkii iyo isdhexgalkii iyo ay dadkeenna soomaaliyeed u fududaato inay ay sida east africa ay sharafta ugu yeelan dignitigooda iyo sharaftooda inay iyaguna karaamadaas ugu yeeshaan kuwa xoolaha ku haystana inay si sharafle ugu noolaadaan kuwa maraya ee u safrayaan si sharafa ugu safraan karaamayna ku yeeshaan intaasoo dhan markaad samayso su-aasha la isweydiinaya waxaa waye dal intaasoo dhan haystaa oo intaasoo dhan helay oo dunidii la falgalay constitution ama dastuur qabya u yaalla cid kaa yeelaysa malaha waa in constitutionka la qabyatiraa qabyatirka dastuurka ma aha arrin qof keliya u taalla maaha ama xukuumad u taalla tusaale waxaad ku garanaysaa maalmihii anugu xildhibaan baan ahay xilligaas ay musharaxiintuna hor hortaagnaayeen ee ay political programmeskooda noo akhrinayeen qof kasta ayba wuxuu ballan qaaday constitutionka inuu dhammaystirayo saas mahayn qof aan qof aan ballan qaadin ma jirto qof kastaba political programkiisa ugu jirtay inuu constitutionka dhammaynayo marka constitutionka in la dhammeeya waa ijmaac soomaaliyeed waaye waxaa la yidhaahdaa waa arrin dadka soomaaliyeed aynan ku kala duwanayn constitutionka ha la dhammeeyo iyoyaan la dhammayn layskuma haysto marka marka koowaad waan isku waafaqsannahay constitutionka in la dhammeeyo okay waxaa kaloon isku waafaqsannahay inay jiraan constitutionkan inuu u qaybsan yahay qayb farsamo iyo qayb mabaadi iyo qayb siyaasadeed waaye dastuurku intaasuu isugu kooban yahay qayb waa mabaadi dalkan inuu muslim yahay dadka soomaaliyeed inuu dal qura yahay oo mid yahay waa layskuma haysto cid diidi karta ma laha inuu dalkani dal muslima yahay cid diidi karta ma laha waa mabaadi baa la dhaha waa laysku waafaqsan yahay qaybna waa fannioo waxa waaye af soomaaliga sidan ha loo dhigo iyo sidan ha loo dhigo iyo qaabkan tan ha lasoo hormariyo tan ha la qaado qodobkan shabtar tuubuu ku fiicnaa ha la dhex dhigo qodobkan kale ha laga raroo ku finaha hala dhigo waa iyadana waa qayb la dhahaa waa technical iyadana muranka ma taagna waxaa jira qayb siyaasadeed oo la yidhaahdo qaybtaas waa qayb la yidhaahdo su-aalaha ad adag ama arrimaha ad adag ee siyaasadda arrimahaas siyaasadda ee adag waxaa lagu heshiiyey in laga wada xaajoodo yaa ka xaajoonaya waxaa laisku waafaqsan yahay inta ka xaajoonaysa waa madaxda fulinta joogta ee ka kooban madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada ayagaa fadhiisanaya way ka wada xaajoonayaan markay ka soo wada xaajoodaanna waxay keenayaan gebagabo iyo aragti aragtidaas waa aragti saamaynaysa constitutionka maadaama constitutionka uu ku jira dib u eegis sidan uu hadda yahay laguma haysanayo waxaa qasaba in wax laga bedelo wax lagu kordhiyo wax laga dhimo dhammaystirka dastuurka micnihiisu waa sidaa in wax laga dhimo wax lagu daro waa noocaas marka aragtida marka aragti bay keenayaan aragtiday keenaan aragtida ah constitutionka markii la soo gaadho yaa wax ku daraya yaa wax ka dhimaya annaga nooma taallo arintaas waxaa iskale golaha shacabka iyo aqalka sare baarlamaanka golayaasha sharci dejinta iskale annagu marka waxaan samaynay aragtiyo aanu aragnay markaanu anagu tashannay inay dalka maslaxa u tahay annagu ma nihin kuwii ugu caqli badnaa soomaalida marka wixii ugu fiicnaa annaga noola fiicnaa annaga oo aan shakhsi eegaynin qabiil eegayn deegaan eegayn maxaa soomaaliya u roon ayaa annaga ayaan aragti keennay aragtidaasna waan u soo gudbinay jihadii iska lahayd guddiga xukuumadda lagu soo wareejiyey xukuumadduna waxay ku wareejisay guddiga la yidhahdo o c ee diboogis dastuurka ee golaha shacabka iyo aqalka sare isugu jiraan anagu ku wareejin ayaguna waxay keenayaan keeni doonaan baarlamaanka keeni doonaan baarlamaanka ka doodi doona waxaana rajaynayaa wax soomaaliya u roon inay keeni doonaan ayagana marka wax dhiba ma jiro wax mashaakilna ma jirto waa arrin constitutionala ah, procedurkana sidii saxda ahayd oon waxba ka qaldanayn ayuu ku socdaa marka wax dhib ah iyo wax cabsiya meeshaas kama jirtaan way ku leeyihiin wadatashi bay leeyihiin wax la yidhaahdo waxa la yidhahdo awarenessa jira waxaa laga rabaa baarlamaanku dadka inuu la tashado shacabkay la tashaneen guddiyadu waxay ka soo bilaabanaysaa annagu markaanu waxaan qaadanaynay tashi la-aan kumaanaan keeni cid badan baa la soo arkay aqoon-yahano badan baan annagu leenahay waxaan u malaynayaa xafiiskayga intaas oo aqoonyahan baa joogta xafiiska madaxweyneha intaasoo aqoonyahan madaxweyne kastoo dowlad goboleed intaasoo aqoonyahan oo howlahan u xil saaran oo ka shaqaysaa joogta waa laga soo shaqeeyey wasaaradaha ka soo shaqeeyey wadatashiyaa lasoo soo geliyey dad badan baa lasoo arkay conclusiona meeshan laysla soo gaadhay markii la gaadho guddiga o c dadka waa inay la soo tashadaan kuwa ikrig ee dastuurka samaynaya dadka waa inay wadatashi geliyaan golaha shacabka iyo aqalka sare wadatashi waa inay geliyaan waxaan dadka iskale waa lagala tashanaa kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay arrimo dhowr ah oo dalka quseeya oo ay ka mid yihiin arrimaha dhammaystirka dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka iyo khilaafka dowladda soomaaliya kala dhexee maamulka puntland weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay uu khilaaf xoogan ka taagnaa arrimaha doorashooyinka ee maamulka puntland ayaa mas-uuliyiinta gobolka nugaal waxa ay si adag uga hadleen doorashada deegaanada puntland mas-uuliyiinta ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karinin in markaa ay isu bedesho arrimaha gacan ka hadal islamarkaana ay tahay waxaan loo baahnayn oo laga baaqsan karay dadkana lagu dhibaateeyo magaaladana waa sagaashan iyo sideeddii baan ummadda ka iibinay waxaan uga iibinay inay tahay caasimad reer puntland dadka reer puntland oo dhan baa ku nool dadka soomaaliyed o dhan baa ku nool inaynu ku ilaalino sidaasaa loo baahan yahay maadaama aynu dowladda ka tirsannahay kuraasta aynu ku fadhinno oo shaqaalo dawladad aynu nahay inaynu socodsiinno wax allaala wixii dalka iyo dad dalka iyo dadka dan u ah dalka iyo dadka wixii dan u ah markaana leeyahay dee dalka iyo dadku waa fara badan yahay waa ballaaran yahay gobollada puntland waa ballaaran yihiin gobolka nugaale marxaladda uu ku sugan yahay inaynu isku limaanno iska waraysanno maadaama aynu nahay mas-uuliyiinta waddanka aynu wax iska weydiinno war eh, sidaanay maynaala qurux badan tahay maxayna ka khariban maxayna ku buraa maxayna ku siyaadaa inaynu iswaraysanno baynu iskugu limi meesha eh, sidaa ogsootiinba eh, wixii waayadii dhawata dhacayay ama shoobara ha noqoto ama horumarka waddanka ha noqoto caqabadaha ku yimi waa ogtihiin degmooyinkii iyo gobolladii inaynu ka harnay waa ogtihiin magaaladeenna dhexdeeda iyo daafaheedaba in corrubtion iyo buuq ka jira waa ogtihiin corrubtionka iyo buuqana waa inteenaan iyo iyo inta kaleetoo dibaddeena ka jirta oo ragganiya xaashaa lilaah oo maanta innagii baa meeshii fadhinna oo xafiisyadii fadhinna odayaasha hadda buuqayana shale ayay fadhiyeen war maxaayna ka khaldan maxayna ku siyaada maxayna ku buraah maxaynu eh, eh, dalka iyo dadka eh, aynu u gelinaynaa wareerka iyo xasilooni darrida inaynu isweydiino baa muhiima siyaasaddu waa wax laakiin degenaanshaha iyo xasiloodina waa wax kale wey magaaladan garowe waxa ka socda xilligan siyaasad maaha waa xasilooni darro wey xasilodooni darradaasuna waxay kalifaysaa amni darro amni darradana waxay kalifaysaa inay adkaato noloshu marka waxaan rabnaa innagii baa joogna meesha waxaa la rabaa marka cidda siyaasad ka shaqaynaysa dee siyaasad waxaa looga shaqeeya waa kale aragtiduwanaan aragtiduwanaantadaasaa baa lagu xaliyaa miis baa lala fadhiistaa waa laga hadlaa waa lagu andacoodaa waa la sheegaa waa laga sheekeeyaa laakiin ma aha siyaasaddu in hub la soo urursado maaha siyaasaddu dadka in lagu dhibaateeyo magaalada wiilasha yararkaa nin walba guri buu ka yimi waa la is wada yaqaanaa nin walba guryahooda iyo reerkooda waa yaqaanaa aynu runta isu sheegno magaaladii aynu intaasoo sano horumarkeeda ka shaqaynaynay magaaladii dadka reer puntland kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii caasimadda ka dhigtay magaaladii dadku wada maalgashaday magaaladii loo soo socday oo dad badna ay rabeen inay maalgashadaan inay sidaa loola dhaqmo xaq lah sharciga kuma jidho kan puntland qoratay hadduusan mid kale ku jirin puntland kan u qoran kuma jiro hay-adaha shaqadoolta inaan la shaqayno waxyaalaha dhacaya inaynu wararkooda ogaanno oo amniga ku saabsan waa arrin muhiim waa caasimaddii puntland magaalo qoys leeyahay malaha ma aha magaalo reer sheegan kara ma aha taariikhiyana ma ahayn haddana dastuuriyan baysan ahayn oo waa magaalo dowladeed oo dowlad fadhida caasimada arrintaasi dad badan bayse ka dhaadhacsaneen laakiinse intiina dowladda u shaqayso horta waa inaan hoosta ka xariiqdaa kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka nugaal oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ee deegaanada puntland oo muran xoogan iyo isqaqabsi ugu dambeyn isu bedelay gacanka hadal uu ka dhashay weli waxaad dhegeysanaysaan qeybihii dhexe barnaamijka ogaal markaana ku soo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya ister maxamed noori anigoo ifraa axmed xuseen ee soo dhawaada saaxiibayaal waata istaray haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta maalmo ka hor ganacsatada magaalada muqdisho ayaa lagu amray in goobahooda ganacsiga ay ku xiraan kaamiradaha muuqaalada duuba ee loo yaqaano c c t v iyada oo dowlada soomaaliya ay sheegtay in looga gol leeyahay sababo amni darteeda sidoo kale istaray eh, ganacsatadan muddadii loo qabtay inay ku xiraan kaamirooyin eh, goobahooda ganacsiga ayaa soo idlaatay iyadoo haatan eh, albaabada la iskugu dhuftay dukaamo badan u ku yaala magaalada muqdisho ganacsatada ayaana ku doodaya istaray inay noqdeen een dherigii labada dhinac een ka gubtay iyadoo dhinaca kale een al-shabaab ay soo saareen awaamiir ay ganacsada uga digayaan in ay meheradahooda ku xiraan kaamiradahan ay dowladdu amartay sidoo kale ifraaxe waxaa kaloo jiro warar sheegaya in qaraxyo lagu xiray goobo ganacsi sidoo kale ganacsadadka qaar ayaa sheegay inay aada walaac aada u weyn ay ka muujiyeen maadaama dowladani ay amartay in lagu xiro ganacsiyada xarumaha ganacsiga kaamirooyin sidoo kale al-shabaabna ay dhaheen kuma xiri kartiin oo ganacsigii ama qofkii xaruntiisa ku xirto ay la kulmi doonaan ciqaab taas ayaa keentay in ganacsatada soomaaliyeed ay walaac aad u weyn ay ka muujiyaan waa tahay halkaasina haddii aan uga imaano hadalheynta markana dhanka iyo qormooyinka waa tahay qormada ugu horreysa dhankayga weliga kuma noolaanaysid nolol farxad leh haddii aad ka walwalsan tahay waxa dadka kale ay ka aaminsan yihiin si kastoo dadaalkaadu u liito marnaba mirihiisa eber ma noqdaan marka nolosha ku siiso boqolaal sababood ee aad ku oydo tus noloshaada inay haysato kumanaan sababood aad ku dhoola caddayn karto dhawaqa ficilka waxa uu gaaraa meel uusan hadalku gaarin dadka kale ula dhaqan sida aad rabto in lagula dhaqmo ama aad jeceshahay samee wax wanaagsan waayo wanaaggu ma dhammaado marka aad dhimato ha aaminin dadka aanan naftooda jeclayn marka ay kugu yidhaahdaan waan ku jecelahay ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey isbeddelka dhabta ah waxa uu bilowdaa marka aad aagga raaxada ka baxdo waa tahay ifraaxii qormada ugu dambeysay ee dhankayga ayaa waxa ay leedahay xuska ale wuxuu qalbiga muhiim ugu yahay sida kalluunka biyuhu muhiim ugu yihiin fiiri waxa ku dhaca kalluunka marka biyaha laga soo saaro tobabadkeen keliya ma ahan dembiyada aad gashay laakiin ka tobabadkeen waajibaadka aadan weli gudan dembiyadu waxay sababaan waxyeelo alle usoo laabashadana waxay tirtirtaa waxyeelada dadka qaar waxay leeyihiin cudurka dhaleecinta wakhti walba way iloobaan wanaagga dadka kale keliya waxa ay sheegaan qaladkooda booska ama maanka niyada waa qalbiga ee ma ahan carabka alle iqaab walba oo ka timaada waa cadaalad nadiif ah naxriis walba oo alle ka timaadana waa nimco haddii aad camal wanaagsan si sir ah aad u samayso alle wanaagu uu kuugu dalagalay wuxuu kuugu siinayaa dadweynaha dhexdooda qofka carabkiisa wuxuu ku siin karaa dhadhanka qalbigiisa awoodda qalbiga waxay ku laabataa marka qofka uu toobad keeno guud waa naga xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa istari ifraaxoo idin leh nabadgelyo ester iyo farxad ay umahadsan yihiin oo nala socodsiinayay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada weli qeybihii dhexe ee barnaamijka ogaal ayaad dhegeysanaysaani roobabka culus ee ka daaya gudaha soomaaliya ayaa la filayaa inay saameyn ku yeesheen ilaa hal dhibic milyan oo hektar oo dhulbeereed ah sida ay sheegeen hay-adaha sahanka kadib markii ay soo food saartay abaartii ugu darnayd muddo afartan sanaha soomaaliya waxay hadda la tacaalaysaa fatahaado aan horey loo arag muddo qarni ah ayuu yiri madaxa gargaarka qaramada midoobey ee martin waxa uu sheegay inay saameynta isbeddelka cimiladu ay tahay mid aan sinayn iyada oo wadamada aan mas-uulka ka ahayn ay la kulmayaan dhibaatada ugu badan isagoo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu intaas sii raaciyay tani waxa u baahan tahay in la bedelo qoraalkan ayuu ku shaaciyey ciwaankiisa gaarka ah ee twitter-ka iyadoo dalku uu markaasi la kaca ku fayo sidii la tacaali lahaa fatahadaha ayaa qorshahan ka jawaabista biniaadantinimo ee ee soomaaliya oo lagu doonayo hal dhibic bilyan oo lagu caawinayo ilaa dad gaaraya toddoba milyan oo qof ayaa weli ah mid aada u liita oo gaaraya markaasi soddon iyo boqolkiiba soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad biniaadantinimo ee heer qaran ah dadka awgeed hase ahaatee gurmadka la gaarsiinayo dadka tabaaleysan ayaa aada u hooseeya filashada marka loo fiiriyo halkii la rabay in la gaarsiiyo iyo sida ay haatan wax u socdaan haddii aan fiirino dunida inteeda kalena kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in aysan weligood aqbali doonin inay la fadhiistaan washington kuuriyada waqooyi ayaa maanta meesha ka saartay suurtagalnimada in dib loo bilaabo wada wadahadaladii washington waxayna sheegtay in pyongyang aysan weligood foolka fool ula fadhiisan doonin mareykanka hadalkan ayaa waxaa maanta daabacay wakaalada wararka ee dowlada kuuriyada waqooyi ee loosoo gaabshakay c n a wuxuuna daba socdaa shir golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu yeeshay horaantii toddobaadkan kaas oo looga hadlay in kuuriyada waqooyi ay hawada u dirto dayax gacmeed basaaska ah intii lagu guda jiray kulanka u n c safiirka mareykanka ee qaramada midoobay linda thomas ayaa sheegtay in washington ay sii wadi doonto in ay ku baaqdo wada hadal ku saabsan mowduuc kasta oo d b r k ah iyadoo oo aan wax shuruud ah lagu xiri doonin d b r k waa erey loo soo gaabiyey magaca rasmiga ah ee kuuriyada waqooyi jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kuuriya bayaankan oo maanta soo baxay kim wuxuu sheegay in madax banaanida dal madax banaani aanu weligiis noqon karinin ajendaha wadaxaajood sidaas daradeed d b r k marna weji ka weji markaasi ulama fadhiisan doonto mareykanka sidoo kale kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in dayax gacmeedkii ugu horeeyey ee basaas ah oo ay ku guuleysatay in uu geliyo wareegtada toddobaad ka hor uu sawiro ka qaaday salgida ciidamada mareykanka ee san diego iyo jabaan iyadoo sidoo kalena marinka suweys ee masar kim jon un ayaa sawiradan dayax gacmeedka ku eegay warbixin howleed oo ay diyaarisay xarunta kontaroolka guud ee pyongyon warbaahinta k c n ayaa sheegtay warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa horey u sheegtay maalmihii lasoo dhaafay in dayax dayaxgacmeedka uu sawiro ka qaaday aqalka cad bentagoonka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee difaaca mareykanka balse weli ma muujin wax sawir ah oo laga helayo markaasi aaladaha hawada sare oo loo diray taariikhda markay ahayd bishaan aan ku guda jirno kooiyo labaatankeedii ugu dambeyntiina xabad joojinta u udhexeysa israa'iil iyo xamaas ayaa la kordhiyey maalintii toddobaad sida la wareediyo ka tirsan labada dhinaca ay shaaciyeen daqiiqado ka hor inta aanu dhicin heshiiskan militariga israel ayaa sheegay maanta in joojinta kumeelgaadhka ah ee dagaalka marinka khazaha ay sii socon doonto iyada oo la eegayo dadaalka dhexdhexaadiyaasha lagu sii wadayo habka lagu sii deynayo la haystayaasha oo ku xiran shuruudaha heshiiska war kale oo ay soo saartay xamaas ayay ku sheegtay in la gaaray heshiis lagu kordhinayo xabad joojinta waxaa la kordhin doonaa afar iyo labaatan saacadood oo kale qatar oo dhexdhexaadinaysa labada dhinac ayaa sheegtay in heshiiskan lagu kordhinayo si la mid ah xilliyadii hore iyadoo xamaas ay sii daysay toban qof oo israa'iil ah oo ay qafaasheen maalintii uu dagaalku dhacay iyadoo ay ku bedelanayaan soddon maxaabiis falastiiniyiin ah ilaa saacadihii u dambeeyey waxaa su-aal la geliyey rajada muddo kadib marka ay labada dhinac ku heshiiyaan ama ay ku heshii waayeen liiska cusub ee israa'iiliyiinta ee laga sii deynayo marinka gaza maalmihii u dambeeyey waxaa socday wadahadallo lagu doonayo in la kordhiyo xabad joojinta bini-aadantinimo taasoo la rabo eh, in xaaladda wax looga bedelo marinka gaza iyadoo gargaarka bini-aadantinimo iyo sidoo kale gurmudka qeybihiisa kala duwan ay halkaasi gaarsiiyaan hay-adaha gargaarka bixiya oo aada uga dayrinaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka reer falastiiniin oo ku dhowaad sideed toddobaad ay ku socoto duqeyn aan kala joogsi lahayn guud ahaan barnaamijkii ogaalna waaga intaas markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi shar ninaan aqoon baa dugsada xarumo shaydaane qof shabaab yaqaanaa hal saac uma shaqeeyeen war horahankool wuxuu yidhi taagan tahay maanta shacabkiiiye eh. ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene eh. wax kaloo la sheegaana waa sheekabaraley war waxaa kaloo la yidhi eh. mar hadday shamaagtiya galeen shabaqii loo daadshay shartoodii ilaah naga kor yeel cadowgii shaydaan shayddaankooda kulula shidadoodu badana iyo dheegijarwar waxaa kaloo la yidhi geel shibaaxay beer iyo sidii neef shirma u booday dadka iyagu shakaal lagu qabiray kama shahaadaane dulmi uu shinkii galay haddii shaaca laga qaado sharci kaama reebee shanta laga horgeeyaah hadda inaan shilkaha qaadanoon sharaf u duul puntland iyo inaad shalaydaan hadhow kiishi fale doorta war waxaa kaloo layidhi qofkaan sharci kaa celayn shaax aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhacshaa war abwaanguure waxaa kaloo intaas ku daray askari dowlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan kurnahay warbowayaal warkaa hayga boobine shidadaa khawaariijta iyo xumaantooda in shisheeya uu qayb ka yahay waa shakilaane haddii aan shuf laga siin shacbiga way halligayaan allaylehe shaargudban shaydaan xijaaban alla yidhi waan walla weynay mashirna ma sharci adag ma dhiganna laysma surnaadee war ninba meeshii bogta balbashee waxaan maqli jiray shankaroon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba baryaan kugu shukriyaya warabwaan horena wuxuu yidhi naftu waa shahiid amase waa sharaf ku noolow war kalemaanay shabaab haddaan iska celinno sharaf waa ku noolaahaynaa waxaa la yidhi odayaalay khawaarijtu nuqabo ku magacaabeenoo la shaqay jiray oo isu soo hadlay waxay dhaheen waxaan bariga amniga galgaduud shabaabka uga qaabilsanayn inaan dadka iyo xoolahaba u aruurinno ayahaysekawaaji ijtimaaci may ahayn dadkii xoolahaba warbauma baranji bay ahaayeen waa ware war shabaab barankii ma noqdo war dadka iyo duunyada ay aruuri jireen kuwooda ma ku dari jireen warwarka waa iga dhex gasheen odayaashu waxay ahaayeen kuwo nimanka u dhega fudude waxay dheheen xoolaha iyo dadka aan shabaabka u aruurinno waa ku qasbanayn aryaanaha odayaashu waxaa kalooy dhaheen dowladdan isu soo dhiibna waanana soo dhowaysa si oo sharaf lahaana naloo ixtiraamay kuwaan kasoo tagna annana waxaan ugu baaqaynaa inay maa ka soo tagaan intay gooru goor tahay mar hore suu tii laydin yidhi sharninaan aqoon baa dugsada xaruma shayddaane qof shabaab yaqaannaa hal saac lama shaqeeyeen war odayaashan isa soo dhiibaylah baa tawfiiqda waafajiye deegaanka carfuudee gobolka mudug nin shaqaday haayeenoo kala haayey oo horjooga ah lana odhan jiray axmed nadaara ayaa la dilay waxaana markii la dilay uu ku guda jirayaa la yidhi faldembiyad xoolo aruurin ah hadday horaa looga nasa waayo naftaa la dhaafiye nin la socdayna waxaa waxaa la sheegay eh. in la dhaawacay gacantana lagu hayo waan wallaweynay eh. xoolahan shabaabku naga urursada xagee ka dhoofiyaan waaqla oromadiyaadda kadikalaha liidana urbow buntland iyo oromo isma hayaanniine eh. madaxweyne deni wuxuu mucaaradka ka codsaday in danta dowladda la eego hadda doorasho qof iyo coda la aqbalo gorbashirow danta dalkii dadka dheega jiray danta dowladdana may haytatana waaryaaraheen dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socda war kalemaanay war ma haysaane eh. waxaa la yidhi galmudug iyo jubbaland eh. ayaa waxay ka wada hadlayaan sidii loo ciribtiri lahay qawaariidta iskaashi labada maamul u gaarana way yeelanayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid eh. iyo wafdi uu hogaaminayana kismaayay ku sugan yihiin marka wadahadal dheer kadibna galmudug waxay tidhi odhin iyo xeradiin yaanan u kala harin dagaalka qawaariidta war dagaalka qawaariidti aan laga wada hadlayna ha wada galo waxaa la yidhi waxaan ka wada yoomaynaa sidii loo bilaabi lahaa sidii loo geli lahaa iyo saynu war goorta kiirhiraan goorta kiirhiraan bishaan bilaashaan latiin koonfur galbeed aman dheera bilowdi dagaalka shabaab gujijay saddexaad walaago b l labaymaahin war sarkaal reer koonfur galbeed oo mudug ka soo dagaalamay eh. oo baydhabo ku laabtay horeynauu samaqlin faca iska celi eh. ayaa wuxuu yidhi eh. jinkaas ku reebtoy urbow buntland dagaalka khawaarishta waayadan baa ku jidhaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war galbeedka yaanu markii ugu horeysay laga haysay waxaa la yidhi ama kiin dhirifna waan kacaynaa ama kiin kacnana waan dagaalamaynaa war reer galmudugoo khawaariijta fara kulul ku hayaba waxaa u shidan maantoo kalena madaxaana furan waar galmudug baa ku waalateene gobolkii sanaag baa laysku hayaa ciidamadii somalilan iyo kuwii khaatuma ayaa dagaalamay baa la yidhi hadda khasaaru waa badan yahay baa layidhi labada dhinacba war oromada hargaysa tagtay lalamaba dagaalana la yidhiyo beenta iska daa warkalamaana war ma haysaane wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo ka hadlaya xaflad lagu soo dhoweynaya ku biritaanka soomaaliya ee bulshada bariga afrika wuxuu yidhi geesiga nabadaan u baahanay geesiga colaadda uma baahnin miyuu yidhi warma al-shabaabaad duqayn boqol looga diluu yidhi warma wuxuu ku celiyey dad colaadda u gacan go'ay waa aragnaahe dad nabadda u gacan go'a ma karnaa ma hadda khawaarijta meel kastay galaan waa laga dabagelahayaa ma yidhi waran aaya weligiinba warka waa ku didaane wasiir alcadaala asagoo mucaaradka u duur xulaya wuxuu yidhi dadka arki waayey dalka meesha laga keenay guulaha al-shabaab laga gaaray dayn cafinta cunuqabatayntii hubka oo la qaadayo nabadda muqdisho ka jirta midaan ugu dambays mayso xafladeeda joognay kubiiritaanka bariga afrika ee dadka mugdi u sawiraya maxaa la weydiinaya war wasiir cadaala intaas waxuu ku sii daray dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay mugdiga iftiin waa kala cad yihiin war wasiir cadaala xala heeste waxauba qaada ahayd inkastoo loo baqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa warkalamaaney gudoomiye madaano soo koobay sheekada kubiiritaanka soomaaliya east africa wuxuu yidhi wafdigii ka socday ururka east africa habeenkii aan xarunta gobolka banaadir ku marti qaadnay ayay go'aanka gaareen inayna aqbalaan w goorta annaga u kala kicnay miyuu ka wadaa waa ishqaraareen miyuu yidhi war guddoomiye dadka ku eedaynahaya daadadka magaalada fadhiistay ma u jawaabay war kalamaanay guddoomiye madaale waxaa kalou yidhi wibiyada madaalaan ku dabaalahaynaa dadka nugu dhaliilaya waa ku faraxsanaa waana maadsan yihiin waxauna soo qaata mahmaadi aheed luguxanta lagu xasuustaa ka horrayso aryadhahasamigay cabdullaba wuxuu yidhi ow daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsamaa dar alla daruurtii eebbaa soo da'sha dad loo qaabsamaa dar alla warwar mahaysaane golaha shacabka oo idu yaallaan howlihii miisaaniyaddu maanta waxay ka doodeen fatahaadaha xildhibaan cabdisalaam dhammancad oo ka hadlayna wuxuu yidhi arintan aan ka doodayno waa maaweelin sababtoo ah dadkii ku shaqada lahaa masiibooyinka aaway baarlamaanka maxaa loo keeni waayey mase sheekadu waa uun ha layska hadlo warbashiirow saddex iyo baabahmaad ka wadaa wartareesmay mar hore raiisul wasaaraha ingiriiska iska casish war ciyaarta soomaaliya ay saddexdii ebarka uga adkaatay suudaan ingiriiska kama dhicin kenya lagu qabtayoo waxaana ciyaarayay xulka siddeed iyo toban jirrada hadda shalayoo kalana madaxaa furaay war caraaya kulli xaal soomaalidu banooniga ma taqaana been dhehe saw cayaaro loo bogay ma bandhigin xulkeennii aryaadhaha mar dhaweedhe waa rooneedeena shimaadsaa naqateen sifir wa soomaaliya muqlab wa suudaan faashil wa sifir fariimahaas iyo xubinta kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeennii ogaal gudahaana barnaamijka waa ayga intaas anigoo bootaan aad inla socodsiinayay kaysaa farsamaynayay nabadgelyo